bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay manduumadii almanduuma almimiya lilcalaama xaafid ibn axmed اlxakami caleyh raxmat اllah waa darsigii saddex iyo tobnaad oo ka bilaabanaya beytka laba boqol iyo sagaalaad wuxuu ka soo hadlayay sheekhu cilmiga sharciga ah iyo midhaha ay tahay in laga goosto iyo khulaasadiisa wuxuu soo sheegay in fataawida la xifdiyo oo keliya inaysan cilmi ahayn inaad waraaqaha qorto wax ku qorto inaysan keligeed cilmi ahayn inaad majaalista intaad hor fadhiisato wax u yeedhiso adoon macnaha fahansanayn inayna keligeed cilmi ahayn cumaamad weynoo la duubto inaynan iyaduna keligeed cilmi ahayn ama cilaan la marsado culimmada alfaadoodii oo la isticmaalo cilmiga ay u isticmaali jireen keligeed inaysan cilmi ahayn buu soo sheegay shahaadooyin qurquruxsan oo wax quruxsani ku yaallo inaynan cilmi ahayn buu soo sheegay intaasi midna cilmi ma aha keligood hadduu kuu sheegayaa cilmigu wuxuu yahay marka bal iskaba dhaafe bal khashyat اllahi fii sirin wa fii calanin faclam hiya alcilmu kulu اlcilmi faltazimi faltacrif illaaha waltadkur tasarufahu wamaa calaa cilmihi qad khuda bilqalami bal iskaba dhaafay khashyat ullah ilaahay cabsidiisa weeye cilmigu fii sirin qarsoodi dhexdiisa looga cabsado wa fii calanin iyo muuqasho dhexdeedba faclam waxaad ogaataa hiya iyadu khashyadu alcilmu inay tahay kullulcilmi cilmi oo dhan inay iyadu tahay cilmigii waa khashyada waana cilmi oo dhan ee faltazim laasim buu ku yidhi cilmiga dhabtii waxa weeyaan waa inaad ilaahay uga baqdo haddaad keligaa tahay iyo haddaad muuqato iyo haddaad qarsoon tahayba ayb cilmikaasaa la yidhaahdaa yani an takhsha allaha fi اlgeybi wاshahaada wuxuu tilmaamaya aayadda qur-aankii rabbi yidhi tabaaraka watacaala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa uun addoommadiisa kuwa yaqaanee culimadaabaa ka baqa allah tabaaraka wa tacaala marka cilmigaas weye cilmiga naafica ah waa midka qalbiga gala kadibna qalbiga geliya ilaahay macrifadiisa iyo weynidiisa iyo weynayntiisa iyo cabsidiisa iyo jacaylkiisa intaa markuu qalbiga geliyo ayay markaa kadibna qalbigu khushuucayaa xubnuhuna way raacayaan cimniga dhabkaa kaas wey marka ayb wixii aan nooca ahayn waa cilmi aan naafic ahayn cilmigaa laba u qeybsama cilmi naafica iyo cilmi hayri naafica cilmiga naafica waa cilmiga addoonka wax ka bedelaya qalbigiisa bedelaya oo dhaqankiisa bedelaya oo saamaynaya wa fii saxiixi muslim nabigeennu sal ly wasalam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magangelayaa cilmi aanaan manafacaad lahayn oon ruuxa anfacayn in badanoo salafka ka midana waxay dhihi jireen laysa alcilmu bikahrat اriwaaya walaakina alcilma alkhashya cilmigu ma aha inaad wax badan wariso laakiin cilmigu waa alla kacabsiga ayb kafaa bikhashyaة اllaahi cilma wakafaa biliqtiraari biاllaahi jahlan saasay dhihi jireen marka waxa weeye cilmigu waa cabsi alle si kale haddii loo dhigo cilmigu waa camal cilmi aan camalfal lahayn waa cilmi aan baraka lahayn bal iskaba dhaafay khashyatullaahi way cilmigu ilaahay cabsidiisa fii sirin qarsoodi dhexdiisa lagaga baqo wa fii calanin iyo muuqasho dhexdeed markaad muuqatiyo markaad qarsoon tahay faclam ogow faclam waxaad ogaataa hiya khashyadu alcilmu inay cilmigii tahay kullulcilmi cilmi oo dhan inay iyada yahay khashyadu waa cilmi oo dhan saas daraaddeed ayuu ilaahay ku xasriyey inamaa yaksha allah yani biadaati alxasri inamaa yaksha allah culimmaduu ilaahay ku xasriyay tabaaraka kullu lcilmi waay ee faltazim laazim buu ku yidhi khashyada ilaahay laazim tabaaraka wa tacaala iyo waxa aad baratay inuu noqdo wax ku anfaca hadduu ruuxu uu wax garanayo cilmigii macrifo ahaan garanayo laakiin uusan alla ka cabsi iyo lahayn dhaqankii lahayn markaas ilaahay tabaaraka watacaala mihaal xun buu u sameeyey oo wuxuu ku miaaliyey marna ey baa lagu miaaliyay ka mahali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath marna waxaa lagu miaaliyey dameer kutubi ay saaran tahay ayb الله ولتذكر تصرفه وما على علمه cilmihi qad بالقلم bilqalami faltacrif marka garo الله alla garo waltadkur xusuusnow oo xus tasarufahu ilaahay tasarufkiisa uu kownka ku tasarufayo maamulayo wamaa calaa cilmihi cilmiga allana garo ayb qad khua ama wamaa shay calaa cilmihi alla cilmigiisa korkiisa xaaluu ku sugan yahay qad khua la xariiqay bilqalami qalanka lagu xariiqay wixii ilaahay cilmigiisa ku hormaray haddana la qoray kaana xusuusnow buu ku yidhi cilmigii wax weeyaan waa inaad ilaahay taqaano cilmigii buu ka warramaya allah inaad garato faltacrif illaah awal waajibin cala alcabdi macrifatu rabbihi waay waa waajibka ugu horeeya adoonka fuulaya inuu rabbigii garto marka alla maxaad ku garan alla waxaad ku garanaysaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa wa afcaalihi aljaliila yacni wax weeyaan magacyadiisa sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay iyo afcaashiisa makhluuqaadkani iyo waxyaalaha dhacaya ay ka dhalanayaan ayb yacni wax weeyaan sifatu lkhalqi buu leeyahay sifatu lkhalqina waa midda ay ka yimaadeen makhluuqaadkan oo dhan yacni waxuu ilaahay ku sameeye waa sifatulkalaam buu leeyahay waa midda ilaahay waxyiga ku soo ku hadlo marka sifaadkiisaad ku baran afcaashiisana waad ku baran makhluuqaadkiisanina way ku barayaan makhluuqaadkanna waa aayaad ilaahay kugu hanuuninaya tabaaraka wa tacaala cadamadiisa qudradiisa iyo jiritaankiisa intaba ayb faltacrif illaha marka ilaahay garo in badan ayaa muxuu ahay qur-aanku arrintaa iyadaa inoogu tilmaamay oo sida maalan allah wuxuu yihi allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi midlahunna yatanazalu اlmru baynahunna litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa litaclamuu inaad garataan waay in ilaahay wax kasta awoodo wax kastana cilmi uu ku koobay bimacnaa ilaahay sifaadkiisa inaad barato waay bal tacrif illaaha marka alla baro alla garo waltadkur tasarufahu wuxuu ka wadaa allaha kownkan inuu isagu maamulo ku tasarufo taana xus oo xusuusnow ayna ka hoos bixin kownkan yaa ka taliya allah tabaaraka wa tacaala khafdan wa rafcan wa bastan wa qabtan wa cataa'an wa mancan yacni isagaa wax bixiya isagaa diida isagaa kor u qaada isagaa hoos u dhiga isagaa yacni waxa weeye dila isagaa nooleeya kownkan isagaa maamula isagaa mutasarif ah isagaa mid duleeya isagaa mid xiseeya wahaakadaa ayb wamaa calaa cilmihi wuxuu ka wadaa wamaa calaa cilmihi bimacnaa cilmigiisana garo oo xusuuso cilmigi cilmiga alla tabaaraka wa tacaala oo sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah oo macnaheedu yahay ilaahay cilmigiisa wax ka hoos baxsan inuusan jirin wasica wasica rabbii kulla shayin cilmaa wax walba ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmi buu ugu waasac noqday walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa khalqigu ilaahay cilmigiisa waxay ka garanayaan inuu isagu uu baray ah, saas daraaddeed baa malaa'igta waa kuwii markii ilaahay yidhi ambi'uunii biasmaa'i haaulaa maxay yidhahdeen laa cilma lana ilaa maa callamtanaa bay dhaheen yani walaa yuxiituuna shayin min cilmihi ila bima shaa khalqigani wax ilaahay u furoo cilmigiisa ka mida mooy wax kale ma garanayaan saas daraaddeed ama cilmi maadiyo adduunye ha noqdo ama cilmi diineed ha noqde wuxuu isagu inuu isagu ugu talagalay oo uu siiyey garanayaan allah cilmigiisu laakiin tabaaraka wa tacaala xad ma laha marka waltadkur tasarufahu wamaa calaa cilmihi qad khuda bilqalami wuxuu ka wadaa allah tabaaraka wa tacaala waxyaalaha uu ogaaday waxyaalaha uu dhici doono waxyaalaha dhici doona iyo waxaan dhacayninba horu u ogaaday ha ogaadee ogaal keliya ma ahee wuu horu u qoray waa qoran yihi shay walba oo ilaahay qadaray tabaaraka wa tacaala cilmigiisa asaliga abuu ah ku hormaray oo horuu u ogaa intaa keliya ma ahee haddana wuu qoray oo wuxuu ku qoran yahay diiwaanka lowxulmaxfuudkuu kusii qoran yahay inuu saa u dhacayo wakhtigaa dhacayo meeshaa ka dhacayo waa qoran yahay marka marka qad khuta bilqalami sidaas weeyaan nabigeenna sal lla lay waslem xadiidka cubaadata bnu saamit waxaa ka sugan inuu nebigu ur sal lla alay wasalam ina awala maa khalaqa allahu alqalam wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horeeyay qalinka markaasu wuxuu ku yidhi octob qalinkii markuu abuuray buu wuxuu ku yidhi qor qalinkii wuxuu yidhi wamaa aktub maxaan qoraa rabbiyow wuxuu ku yidhi uktub ilqadar ma kana wamaa huwa kaa'inun ila alabad yacni wixii jira iyo wixii imaan doono weligiiba wax kastoo dhici doono qor baa layidhi markaasuu qalinkii ku direersaday oo wax walba qoray kaasay marka ku qoran yihiin xadiidka axmed abu daawuud tirmidi keyrkood baa soo saaray waa xadiid sugan alimaam albukhaari caleyh raxmatullahi kitaabkii saxiixa fii kitaabi alqadar baab isaguna wuxuu baabeeyey baabun jafa alqalamu ala cilmi illaah jafa alqalamu calaa cilmi illaah wa adalahu allahu calaa cilmi buu marka keenay iyo abuu hurayra oo qaala liy اnabiyu sal lla lay wasalam jafa alqalamu bima anta laaqin abu horeyrow wax alla waxaad la kulmayso qalinkii qoray waa ingegay yani waxaa laga wadaa qalinku markuu qoraalka wax qorayo ayuu qoyan yahay waraaqda wax lagu qorayana markii uu qalinku dul saaran yahay bay khadeedu ay iyadana qoyan laakiin markii qalinka la qaado khadiina muddo ka soo wareegto waa ingegaysaa soo maaha waxaasi waa tegey wey macnaha waxaa waa dhammaaday hawshaasi waa laga farxashay waa jafa alqalamu bima anta laaqin xadiidka bukhaari ku sugan ayb wakadalika eh, axmed iyo ibn xibbaan iyo waxay soo saareen min ariiqi cabdillaahi bni daylami an cabdillaahi bni camrin wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal lla alay wasalam oo dhahaya ina allaha caza wajalla khalaqa khalqahu fii uma alqaa calayhi min nuurihi allah abuu makhluuqa markuu abuurayay wuxuu ku dhex abuuray mugdi kadibna iftiinkiisuu ku tuuray iftiinkii ayuu ku dhex tuuray iyagoo mugdi ku jira faman asaabahu min nuurihi yowma-idin ihtadaa nuurkaa ilaahay uu ku saydhay maalinkaa iyagoo mugdi ku jira ciddii uu nuurkii wax ka gaadhay maalinkaa wuu hanuunayaa ayb waman akhta'ahu dalla nuurkaasi ciddii maalinkaa uu gafayna waa lumayaa adduunka markuu yimaado macnaa waa lumayaa ayb kadibna wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camr ama muxuu ahaay akh abidaylami wuxuu yidhi falidalika aquul cabdullahi bnu camr baa dhahay falidalika aquulu jafa alqalamu calaa cilmi illaah ayb cilmiga ilaahay korkiisa ayuu qalinkii ku ingegay wixii la qoray waa la qoray wax kastana waa laga faaruqay hawshaasina waa dhammaatay wax isbedelayana ma jiro shay walba wakhtiga ilaahay ugu talagalay buu dhacayaa laakiin wax horay usii qoran waayo arrintaana ogow waayo waa masaladii waxa weeye horeynu soo marnayoo alqadaa waalqadar mabaadi'da iimaankee waaweyn buu ka mid yahay inaad mabda'a rumayso faltacrif illaaha alla garo waltadkur xus oo xusuuso tasarufahu maamulkiisa uu kownka maamulayo iyo wamaa shay calaa cilmihi alla cilmiskiisa korkiisa xaaluu ku sugan yahay qad khuda la xariiqay bilqalami qalinkii lagu xariiqay isagoo alla ogsoonyay haddana qalinku maray taana ogow buu ku yidhi macnaa waxaqahu curuf waqum xaqan bimuujibihi wamanhaja alxaqi fasluk canhu hayra cami wa xaqahu alla xaqiisa icrif garo wa qum istaag xaqan si dhab ah bimuujibihi xaqa alle wixii e, uu keenayo ee uu waajibinayo si dhaba ugu istaag wa manhaja alxaqi xaqa dariiqiisa iyo jidkiisana fasluk canhu xaggiisa hayra cami mid ka indhabeelaya adigoon ahayn canhu xaggiisa adoon iska tirayno ka indhabeelaynin dariiqa xaqa qaad laba masaluu meeshan inoogu sheegay xaqa alla gara wuu ku yidhi wa xaqahu curif wa xaqahu wa xaqahu curaf xaqahu icrif garo ilaahay xaqiisa garo ilaahay xaqa uu kugu leeyahay waa midka nabigeenu sala allahu calayh waaalih wasalam uu ku sheegay xadiidka mucaad ibnu jabal fi saxiixayn uu nabigu yidhi mucaadow ma atadri ma xaqu ullahi cala alcibaad ilaahay ma taqaanaa xaqa uu addoommadiisa ku leeyay markaasaa waxaa idhi buu ihi allah warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaanaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam xaqullahi calaa cibaadihi aw an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahay xaqa addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay caabudaan oyna cibaadadiisa cid kale la wadaajinin marka horta xaqaa baro in ilaahay xaquusa uu kugu leeyahay ay tahay inaad keligii caabudto kow xaqaa baro horta ayb wa qum xaqan bimuujibihi xaqa markaad barato kadib si dhab ah waxaad isugu taagtaa xaqa aad baratay waxa uu waajibinayo waxa ka dhalanaya oo muxuu yahy waxuu ka dhalanaya wax weeyaan inaad ku dadaasho xaqa isaga ah sidaad u gudan lahayd ah, haddii xaq lagugu leeyahay ood ogaato xaqii in lagugu leeyahay maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya gudashadiisa saas way maanaha marka inaad dadaal la timaado sidii aad xaqaa u dhammaystiri lahayd si dhab ah aad ugu gudan lahayd macnaha qodobka kale waxa weeye wamanhaja alxaqi fasluk xaqa ilaahay markaad gudanaysana dariiqa xaqa ah dariiqa mar halkaa wuxuu ka wadaa dadaalkaagu yuusan meel cidla a ah ku dhicini dariiqii nebigu jideeyey ilaahay ku caabud labada asal labada asal ee cibaadaadka asalka uu abuubeydkaa ku tilmaamay asalka koowaad waa ikhlaas oo macnaha ilaahay keligii in aad waxaad samaynayso ku caabuddo ood isaga dartii u samayso ta labaadna waxa weye waxaad samaynayso inaad dariiqii nebiga mariso sal alay wasalam dariiqii nebigu ka tegay xaqa ahaa inaad ilaahay ku caabudo saas wey an tacbud allaha walaa tacbuduhu ilaa bima sharacahu tabaaraka wa tacaala inaad ilaahay caabuddo waa xaqa inaad ku caabudo wuxuu jideeyo rasuulkiisa usoo dhiibay dariiqaana inaad ku caabudo labadaas waay haddaad labadaasi mid lumiso khalaas waa kuu dhamaatay adduun iyo aakhra waad khasaartay ayb marka labadaa asal buu tilmaamayaa wa xaqahu ilaahay xaqiisa icrif garo wa qum istaag xaqan si dhab ah bimuujibihi xaqa ilaahayaed garatay wuxuu waajibinayo oo fulintiiyo gudashadii ah taana muxuu u istaag waay garasho keliya ha ku gaabsanin wamanhaja alxaqi xaqa dariiqiisa ah yani xaqa dariiqiisa oo nebigu jidkiisii ah fasluqaad hayra caami mid ka indhabeelaya hayrkii xaalaad tahay canhu xaggiisa adoon ka indhabeelayninoo wanaaggaasi aan iska indhatirayn macnaha ayb ashqaa wa ascada mukhtaaran adalla hada adnaa wa abcada cadlan minhu fi lqisami ashqaa ilaahay isagaa shaqi ka dhigay dadka qaarkood isagaa mid nasiib xunoo ahlunaara ka dhigay wa qaarna isagaa mid nasiib wanaagsan oo ahlu jannaa ka dhigay adalla isagaa mukhtaran xaaluu yahay mid doortay alla tabaaraka wa tacaala khiyaarkiisa ku sameeyey ayb adalla alla waa lumiyey khalqiga qaar ka mida hadaa qaarna waa hanuuniyey adnaa qaar waa soo dhoweeyey wa abcada qaarna waa fogeeyey cadlan cadaalad daraaddeed oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay filqisami qaybinta dhexdeeda ah ayb ashqaa wa ascada mukhtaaran wuxuu ka wadaa addoommadu labay u kala baxaan mid waa saciid waa addoon nasiib badan oo liibaanay oo janno ilaahay gelaya adduunkanaba fiican way dariiq fiican haya ka labaadna waa shaqi oo waa addoon nasiib daran oo ahlu naar ah adduunkana jid xun haya waay marka shaqaawada iyo sacaadada yaa bixiya allah tabaaraka wa tacaala saasuu yahay <clears throat> isagaa bixiya oo addoommada ilaahay baa tabaaraka wa tacaala kuwaxaas ku kala hanuuniya ayb fa amaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusraa isagaa taysiir kale wa amaa man bakila wastaqnaa wakadaba bilxusna fasanuyasirhu lilcusra midna waxaa loo fududaynayaa dariiqii fiicnaa midna waxaa loo fududaynayaa dariiqii cuslaaye naarta gelinayay sidaas way macnaa nabigeena sal alla alay wasalam kamaa fii saxiixayn min xadiidi cali bni abi aalib waa ka odhanaya cali kunna fii janaaza fii baqiici alqarqad janaazaanu la soconnay meyd la aasayo baqiic meesha qubuuraha muslimiinta madiina marka nebigaa noo yimid buuri sal alla alay wasalam meydkii aasi rabna markaasuu fadhiistay annaguna dhacyahan ka fadhiisannay marka ul wataa nabigu sal alla alay wasalam ushii marka muxuu ahaaye dhulka ku gargaraacaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam maa minkum min axadin ma min nafsin manfuusatin ilaa qad kataba allahu makaanaha min aljannati waannaar ma jiro axad idinka mida naf ma jirto ilaahay abuuray <clears throat> ilaa hadday jirto ilaahay meeshay naarta ku lahayd ama jannada ku lahayd wuu qoray ayb wa wailaa qad kutibat shaqiyatan aw saciida horay baa loo qoray inay ahlu naar tahay iyo inay ahlu janno tahay intaa markuu nabigu u sheegay sal ly wasalam nin baa soo bowda wuxuu yidhi yaa rasuula allah afala namkutu calaa kitaabina wanadacu lcamal marba haddii waxaanay qoran yihiin maanu wixii qornaa uun iska tala saarano oo isaga bakhti aan nasiibsanno camalkan iyo dadaalkanna waxaana maan iska daynaba waxaan waaba qoran yihiin Ah, maxaan isu dhibayna isu lugoynayna markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam man kana min ahli asacaadati fasayasiru ilaa camali ahli asacaada waman kana min ahli ashaqaawati fasayasiru ilaa camali ahli ashaqaawa ciddii ilaahay uu u qoray inuu shaqi yaho ahlu naar yahay adduunka intuu joogo ilaahay wuxuu u sahlayaa oo uu samaynayaa camalkii ahlu naarka ruuxii ilaahay u qoray inuu ahlu janno yahoo saciid yahayna waxaa ilaahay uu u fududaynayaa ama uu samaynayaa camalkii ahlu jannada ilan bini aadamku intuu gacmo xidhnaado iska fadhin maayo laabudda wax inaad samayso waa soo ma laabudda waa inaad wax samayso haddii inaad wax samayso ay tahay dhanka aad marayso waxay ku xidhan tahay wixii laguu qoray qasab markaasaa nebigu wuxuu ihi icmaluu fa kullun muyasar ama ahlu الsacaadati fayuyasaruuna licamali ahli الsacaada wa ama ahlu الshaqaawati fayuyasaruuna licamali ahli الshaqaawa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam camalka hadaynine dadaala shaqaysta ya nin walba wixii ilaahay u qoray baa loo sahlayaa ciddii janno loo qoray camalka jannada loo sahlayaa ciddii naar loo qorayna camalka ahlu naarkaa loo sahlayaa marka dadaalka hadayninee wada waxa ilaahay agtiisa idinka qoran ma ogidin soo ma waa sir ilaahay qarsaday wa adiga dadaal buu ku yidhi haddaad dadaalkii la timaaddo ilaahay kaalmaysato insha allah waa laguu sahlayaa dariiqii ayaa lagu sahlayaa macnaha saas weye ashqaa wa ascaa muhtaaran muhtaaran taasi waxa weeyaan bimacnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala khiyaarkiisa iyo xikmaddiisa ayuu ku samaynayaa addoommada qaarna inuu shaqi ka dhigo qaarna inuu ka dhigo saciid ka dhigo lahu fi dalika alxikma albaaliqa walaa yus'alu camaa yafcal lama weydiiyo maxaa saa u yeeshay ilaahay yacni xaq buu u inuu addoommadiisa ku tasarufo ma weydiin karto maxaad saad u yeeshay wax kastoo uu sameeyana laba mid buu u dhaxeeyaa cadaalad iyo fadli addoommada intuu wanaag siiyey oo sad siiyeyna fadli buu ku siiyey inta uu ka qadiyey ee xumaanta iyo dhibka helaysana cadaalad buu kula dhaqmay saas daraaddeed baa alkhalqu bayna cadlihi wa fadlihi kan iimaanka la siiyey jannada galaya ee wanaagsanna ilaahay fadligiisuu ku helay wuxuu xoog ku keensaday maaha soo maa kaa marka ilaahay fadligiisuu kula mucaamalooday kan uu ka qadiyeyna ilaahay cadaalad buu kula mucaamalooday inuu ka qadiyo iimaanka iyo naxariistiis iyo jannada ka qadiyana xikmad bay ku salaysan tahay leanna addoonkani ma istaahilo ilaahayna tabaaraka wa tacaala wanaagga meeshiisii meelaan ahayn ma dhigo xikmadda ilaahay baa diidaysa ruuxaan istaahilinba in iimaan la geliyo xikmaddaa diidaysa saas daraaddeed ma istaahilo khubhigiisa xumaanta ku jirta ma istaahilo saas ilaahay baa u qaybiyey tabaaraka wa tacala marka mukhtaaran ah, khiyaarkiisuu ku samaynayaa iyo doonidiisa rabbi tabaaraka wa tacaala adalla waa lumiyey qaar addoommada ka mida isagaa qaar lumiya fa ina allaha yudilu man yashaau wayahdii man yashaa adalla waa lumiyey wahadaa uu hanuuniyey inta hanuunsanna isagaa hanuuniyey bifadlihi inta lunsanna isagaa lumiyey eh, bicadlihi saas wey man ayb abcadda waa fogeeya alle cadlan cadaalad daraaddeed oo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay filqisami qaybinta dhexdeeda uu cadaalad ku sameeyey ayb ilaahay ilan dulmigu wuxuu ka yahay mustaxiil buu ka rabbuka walaa yadlimu rabuka axada ilaahay cidna ma dulmiyo tabaaraka wa tacaala laakiin qaabka uu qeybiyey xikmadna waa ku salaysan tahay ilaahayna tabaaraka wa tacala addoommadiisa ma dulmiyo mustaxiil inuu dulmiyo tabaaraka wa tacaala awxaa wa arsala wasaa aamira wanaha axalla xarama sharcan kaamila alxikami awxaa ilaahay waa waxyooday wa arsala wuu diray rusushiisa wasaa wuu dardaarmay aamiran xaalu yahay mid amraya addoommadiisa wanahaa waana reebay axalla wuu xalaaleeyey xarama wuu xarimay sharcan sharci kaamila alxikami sharcigaasoo kaamila alxikami xikmadihiisu dhammaystiran yihiin allah tabaaraka wa tacaala waxyi ayuu ku soo dejiyey rusushiisa awxaa yacni wax weeyaan qaar rususha ka mida toos buu ula hadlay toos buu ugu waxyooday rususha badankoodna wuxuu ugu waxyoodo hadalkiisa kusoo gaadhsiiyey biwaasitati jibriil jibriil baa ka soo qaada uu keeno rususha rabbi tabaaraka wa tacaala qaar uu toos ilaahay ula hadlayna waa jira sida nabiyullaahi eh, nebiyulaahi nebiyulaahi muusa oo kale calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayb iyo kadalika nabigeena sal lla alay wasalam leylatu laylat lisra walmicraaj ah, markii lagu soo waajibinaya salaadaha shanta ah oo markii hore kontan asalkoodu ay ahaayeen looma dhaxaynin isagii rabbigii tabaaraka wa tacaala jibriil waa ka hadhay markaas meel buu kaga hadhay nebigu waa gudbay sal lla alay wasalam ayb wuxuu tilmaamayaa wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina rususha saasuu ilaahay ugu waxyooday wa arsala wuu diray khalqigiisa qaar buu ka doortay oo uu diray malaa'igtana rusul buu ka doortay bini aadamkana rusul buu ka doortay ayb allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas malaa'igtana qaar uu dirsado oo uu diro ayuu ka doortay oo waxyiga usii dhiibo bini aadamkana wuxuu ka doortay kuwa waxyiga la gaadhsiiye oo khalqiga sii gaadhsiiyey ayb rusushaasi marka ummadaha loo diray wasaa aamiran wanaha wuxuu ka wadaa alle wuu dardaarmay isaga oo wanaaggana faray xumaantana reebay ayb wqada rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana qadaa bimacnaa wasaa qaar baa ku fasiray culimmadu amara qaar baa ku fasiray allah uu dardaarmay isagoo amraya saas daraaddeed baa suuratulcaam aakhirkeeda dhowrka aayadood eeawaakhirteeda ku imaanaysa dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun miya dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun Ah, marka wasaakum waa dardaaran dardaaranka alle marka waa amar eh, iyo nahyi wixii wanaagsanaayoo sameeya laysfarayo iyo wixii xumaayoo daaya la leeyahy ayb axalla waxarama wuxuu ka wadaa sidoo kaleeto alle isagaa xalaaleeyey oo xaaraameeyey axalla ah, waxarama sharcan xaaluu yahay kaamil alxikami yacni xalaalayntiy xaaraamaynta isagaa iskale waxaasi waa xaaraam waa xaq ilaahay leey waxaasi waa xalaal ilaahay baa iskale addoommadu shaqo kuma laha addoommadu hawshaa ma geli karaan sidaas daraaddeed waa xaq ilaahay uu gooni u leeyaho maxdi ah cid faraha la geli karta male le ciddii faraha la gasha hawl ilaahay leeyahay buu galay oo ilaahay ku qabsaday oo ku haystaa sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala ree bani israa'iil markay culimmadoodii ku raaceen xalaalaynta iyo xaaraamaynta alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala ittakhaduu axbaarahum wa ruhbanahum arbaaban min duuni illah walmasiixa bna maryam yacnii culimmadoodii iyo bay rabbiyo ka dhigteen ilaahyo ka dhigteen cadii waa ka rasuulka ila maa na caabudi jir nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam soo xalaalaynta iyo xaaraamaynta maydaan ku raaci jirin haa buu yidhi cibaadadu waa taasuu nebigu ku yidhi sal allau aleyh saas daraaddeed xalaalayn iyo xaaraamayn ilaahay baa iska leh baarlamaan ma laha madaxweynena ma laha dowladina ma laha ilaahay baa iska leh waana masalo khatar ah culimo iyo wadaadana ma laha walaa taquuluu waa ka ilaahay odhanayo tabaaraka wa tacaala walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalun wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun hadhihina kani waa xalaal kanna waa xaraam idinkoo ilaahay ku been abuuranaya been waayo waxaas waa qaldantihiin ayb si aad ilaahay ugu been abuurataan dadka ilaahay ku been abuuranaya oo waxaan ilaahay baa xalaaleeyey waxaan ilaahay baa xaaraameeyey dhahaya kuwaasi liibaani maayaan buu alla yidhi tabaaraka wa sharciga marka xalaalaynta iyo xaaraamaynta iyo amarka iyo nahyiga kulligii waa sharci ku salaysan xikmado ku salaysan waay mas'alo walba waxay taallaa meeshii munaasabka ku ahayd saas wey macnaha mas'alo aada isdhahayso meeshan meel kaga kagaay kaga roonaan lahayd baa jira ama xugum aada isleedahay meeshan meel kaleu kaga fiicnaan lahaa ma jiro leanna arrintaa waxaa keenta ama waxaa keenta awood yaraan baa keenta ama cilmi yaraan baa keenta ya ama tadbiir la-aan baa keenta ruux hadduusan aqoon lahayn shayga meeshiisii waa la gafaa haddii tabartiisu yar tahayna shayga meeshiisi waa la gafaa hadday taladiisu xun tahayna shayga meeshiisii waa la gafaa intaa ilaahay mustaxiil bay ka tahay soo saas ma saas daraaddeed baa wax walba meeshiisu yaallaa ayib sharcan kaamila alxikami saasuu ka wada awxaa alla waa waxyooday waa arsala wuu diray rusul buu diray wasa wuu dardaarmay aamiran xaaluya mid amraya wanaagga wanaha wuu reebay wixii xumaanana waa reebay axalla waa xalaaleeyey waxarama wuu xaaraameeyey yani waawlcadafkii baa go-an sharcan xaal uu yahay sharci sharcigaasoo kaamila alxikami xikmadihiisu dhammaystiran yihiin ayb yuxibu lxsaana wlcisyaana yakrahuhu wاlbira yardaahu maca suktin lixurmihimi yuxibu alla waa jecelyaha alixsaana wanaagiiyo samafalka waa jecelyahay iyo muxsiniinta labadaba waalcisyaana dembiga dembigana iyo iyo caasinimadana yakrahuhu ilaahay wuu kahanayaa waalbira wanaaggana yardaahu ilaahay raalli buu ka yahay maca suktin lala qabo cadho uu ilaahay ka cadhoonayo lixurmihimi xaaraantooda yacni wuxuu ka wadaa wixii ilaahay ka xaaraameeyey wixii ilaahay ka xaaraameeyeyna ilaahay waa ugu cadhoonayaa tabaaraka wa tacaala sifaadkaas uu ilaahay u sheegay tabaaraka wa kulli waxay leedahay nusuus bay leedahay ilaahay ixsaanka waa jecel yahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin dadka wanaagga sameey ixsaan ka sameeye ilahay waa jecel yahay cisyaanka iyo dembigana ilaahay waa necab yahay ina allaha yuxibu ina allaha laa yuxibu man kaana khawaana ahiimaa wallahu laa yuxibu almufsidiin ayb wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaana soo ma ahayn wahaakada ilaahay waa kahdaa marka dembiga iyo cisyaanka wuu kahdaa wuu necab yahy ayb lanna waxaway kurhiga waxay ka mid tahay sifaatka ilaahay walaakin kariha allahum bicaahahum fahabatahum Ah, ilaahay wuu kahdaa wuu necab yahay waxbuu jecel yahay wahaakada waxbuu raalli ka yahay waxbuu u cadhoodaa kulli sifaadkiisay ka midta cadhadu waa sifatiisa riduhu waa sifatiisa karaahiyadu waa sifatiisa xubbiga iyo jacaylkuna waa sifatiisa kulli waa sifaad qur-aanku tilmaamay waay walow firaqda yacni waxa jahmiyadii wuxuu ku abtirsadaa ay sifaadkaa diidaan ayb yuxibu alixsaana waalcisyaana yakrahuhu ah, ayb halka wuxuu radinayaa qolyo qadariya la yidhaahdo oo muxuu ahaayey yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala cisyaanka iyo dembiyada addoommadu ayagaa la madax bannaan ilaahayna shaqo kuma leh adoonku isagaa samaynaya ilaahayna awood kuma laha kuma laha muxuu ahay qadarin kuma leh addoonkaa la madax bannaan ayb ama oo qolyo yidhi cusyaanka iyo waxyaalaha dembiyada ah si kale u dhigay sida saxdii qur-aanka waxa weeyaan ilaahay baa qadaray ah, laakiin ma jecla ayb ibliisoo ilaahay ma abuurin haddana miyuu jecel yahay ma jecele wuu necab yahay kufriga ilaahay baa abuuray laakiin ma jecla saas weeyaan dunuubtan addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray haddana ma jecla sidaas daraaddeed waxyaalaha ilaahay abuurayo ee kowniga ah iraadada kowniga ay ku dureersatay ayaa waxay u qaybsamaan wax uu doonay oo uu haddana jecel yahay wax uu doonay oo haddana uusan jeclayn sidaasaana quraanka iyo sunnada nebigu qeexaysa sal aley wasalam yuxibu alla wuxuu jecel yahay alixsaana samafalka iyo kuwa wanaagga sameeya walcisyaana dembiyadan ama dembigana yakrahuhu ilaahay waa kahanaya oo wuu necab yahay waay walbira wanaaggana yardaahu ilaahay raalli buu ka yahay maca sukhtin lala qabo cadho lixurmihimi wuxuu ka xarimay u ka cadhoonaya macnaha lixurmihimi ay limaa xarama calayhim waay ayb bimuqtadaa dayni fi daarayni muطaridun laa dulma yukhsha walaa khayru bimunhadimihi bimuqtadaa dayni labadaasi keenidooda sababteed waxay keenayaan sababteed fi daarayni labada daarood dhexdooda mutaridun ayuu xukunku la wareegayaa ah, idiraadka waxaa la yidhaahdaa xukumka oo ciladiisa iyo wasfigiisa la wareega meeshii laga helo cilada isagiina la helo meeshii laga waayana la waayo hada huwa alidiraad fii cilmi lusuul qiyaaska marka laga hadlayo ayb laa dulma dulmi ma jiro oo yukhsha laga baqi walaa khayrun khayrna ma jiro walaa khayrun khayrina bimunhadimin mid nusqaamaya ma ahaanin bimuqtadaa dayni muxuuna yidhi bimuqtadaa dayni wuxuu ka wadaa addoonka samaynta uu samaynayo wax ilaahay jecel yahay iyo wuxuu necab yahay daynidu labadaas waa soo beydka hore kuma sheegin waxuu addoonku samaynayo alla jecel yahay iyo wuxuu ilaahay necab yahay labadaas waxay keenayaan ayaa xugumku eh la wareegaya oo ku xidhan yahay labada daaroodba bimacnaa daarta adduunyo waxa aad samayso unbaad xukumkeeda qaadanaysaa daarta aakharana wixii aad samaysay unbaad xukumkeeda qaadanaysaa haddii wax ilaahay jecel yahay aad samaysayna xukumka la wareegaya ku xidhan waa in ilaahay raalli kaa noqdo janno ku geeyo wax ilaahay necab yahay iyo dembi markaad gashana xukumkeeda mutaridka ee la soconaya waxa weeye in ilaahay tabaaraka watacaala aada cuquubadiisa khatar u gasho marka bimuqtadaa dayni labadaa oo xumaan iyo wanaag addoonku samaynayaa labadaa waxay keenayaan ayaa waxay keenayaan ayaa mutaridun ah labadaa waxay keenayaan sababtii ayaa mutaridun xukunku la soconaya fi daarayni labada daarood labadaasi waxay keensanayaan ayaa xukumku la soconayaa haddii kolba tii timaada tii la waayana meesha waa ka baxayaa tii timaadana waa la imaanaya ayb mar hadday sidaas tahay oo addoonku wuxuu la yimaada wanaag iyo samaan waxay doonaba ha noqotee lagu cabaalmarinayo oo ilaahay agtiisa markii aakhare la tago meeshaa marka waxaan jirin dulmi laga baqo mar haddii la yidhi wixii aada la timid unbaa wax lagugu siinayaa bimacnaa dulsaar ma jiro laa dulmun laa dulma yukhsha waxaadan la imaanin dusha lagaa saari maayo oo xumaan ah ayb walaa khayrun bimunhadiminna wuxuu ka wadaa wanaag aad la timidna lagaa nusqaamin maayo ayb khayr aad la timidna lagaa nusqaamin maayo bal ilaahay fadligiisa wixii wanaageed la timaada ugu yaraan toban goor baa laguu labanlaabi soo ma ayb wixii xumaanaad la timaadda laakiin ayada waxba lagu dari maayo la laban laabi maayo inteedii iyadoo abaa laguu xariiqi ayib marka dulmina laga baqi maayo khayr aad la timidna nusqaami maayo oo hoos u dhici maayo ayib wixii aad la timid unbaa abaalkeeda aad leedahay waman yacmal min wa huwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma dulmigu marka waa siyaado ka baqi maayo in waxuusan la imaanin la saaro hadmiguna waa nusqaan oo khayr uu la yimid in laga nusqaamiyana ka baqi maayo beydka qaybtiisa dambe ayuu ku tilmaamay ayb laa dulmun yukhshaa wala khayrun bimunhadimi facmal calaa wajalin wa'dab ila ajalin wacsil can illaahi suu'a aldanni waatuhami facmal mar hadduu arrinku sidaaya marka facmal marka shaqee calaa wajlin cabsi korkeed ku shaqee adoo baqaya wadab daa'im ah, daa'im khayrka aad wadana daa'im oo joogtee ilaa ajalin ilaa geerida aad ka gaadhayso wacsil fogee canillaahi alla xaggiisa waxaad ka fogaysaa suu'adanni malaha xunna ilaahay ka fogee watuhami iyo tuhmooyinka alla ka fogee mar haday arrintu sidaas tahay oo waxaad la timaaddo uun xukumkaagu noqonayo waxaad la timid labada daaroodba waxaad la timid ayaa xukumkaagu la wareegaya ama la soconaya mar hadday sidaas tahay marka dadaal facmal marka dadaal ayb oo juhdi bix khayrka wanaagga dadaal ku bix si xukumka aada qaadanaysa lagu siinayo uu noqdo wanaaggii aada la timid abaalkiisa laakiin wuxuu ku daray markaad camal samaynayso dadaalayso cabsi qab calaa wajalin adoo cabsanaya maxaad ka baqi ya waaba dadaalaysaa waa taacanaysanaysaa khayrkii baabaad ku dhex jirtaa haddana baqdin xambaarsanow waxaad ka baqi camalkaagii ma la aqbalay mise lama aqbalay waxaad ka baqi camalkan sidiisii ma u gudatay mise umaada gudanin baqdin waa inay kugu jirto ayb wuxuu tilmaamayaa aayaddii ku jirtay fii suurati lmu'minuun waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun muminiinta markuu ilaahay sifaynayay waa kuwa bixiya waxay bixinayaan ayagoo quluubtoodu baqayso inay ilaahay xaggiisa u noqonayaan darteed ayb xadiidka caaisha nebigu sal lla ly waslam ayuu ku fasiray waxay tidhi caaisha rasuulka ilaahayow waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila aayaddaasi ahuwa arajulu yazni wayasriqu wayashrabu alkhamra ruuxaasi dadaalaya ee haddana baqaya khayrka samaynaya haddana baqaya ma midka sinaysanaya ee waxxadaya ee khamrada cabaya ee ka baqaya in loo qabsado dembiga miya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla sl laa yaa binta abi bakrin aw laa yaa binta asidiiq walaakinahu rajulu yasuumu wayusallii wayatasadaq wa huwa yakhaafu anlaa yuqbala minhu ah, waa ruux yacni wax weeyaan tukanaya soomaya sadaqaysanaya khayr samaynaya laakiin ka baqaya in laga aqbali waayo waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila ayb saas daraaddeed baa aayadda ka dambaysa ilahi muxuu yidhi ah, ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraati wahum lahaa saabiquun mar haddii adoonka cabsi ku jirto oo wixii hore uu sameeyey uusan ku kalsoonayn soo dadaal geli mayso ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat way marka saas way macnaa yacnii dadaalkiibay sii siyaadinayaan sababta wax weeye camalkoodii hore cabsi ka qabaan ma la aqbalay mise lama aqbalin marka dadaalo muxuu ahaaye bal ku kale la imow haddana sii siyaadi bal sii siyaadi ilahay wuxuun inuu ka aqbalo saasay marka khayrka ugu hormarayaan wajalkaas marka cabsidaa qab buu ku yidhi ayb wuu keeni doonaa mar kaleu ku noqon doonaa maaddadaa iyada ah oo ruuxa mu'minka waxaa lagu gartaa isagoo dadaalayuu baqaa munaafiqana waxaa lagu gartaa dadaal la'aan iyo haddana isdhigasho iyo kalsooniyu iska qabo ayb wuxuu ku yidhi wadab ilaa ajalin daabka waxaa laga wadaa istimraar walmudaawama dadaalka iyo camalka iyo aacada aad hayso daa'im buu ku yidhi wad ha joojinin dhexda ha ku goynin wad ilaa ajalin ilaa ay geeridu kaaga timaado ilaa aad ajasha la kulanto khayrka ha kala goynin yani wuxuu tilmaamayaa qowlullahi tabaaraka wa tacaala wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin cibaadada ilaahay wad ilaa geeridu kaaga timaado ayb ha kala goyni waay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun markaad dhimanayso adoo muslima geeriyood adoo hogaansana ah yacni khayrka iyo taqwada wad ilaa aad ku geeriyooto ayb beydka qeybtiisa dambe waczil can illaahi suuca adanni watuhami wuxuu ka wadaa ilaahay tabaaraka wa mala xun ha malaysanin muuminka saadiqa ah ee allihiisa yaqaana tabaaraka wa tacaala wuxuu ogsoon yahay inuuna rabbigii waxba ka dulmiyeynin wuxuu og yahay dhanka kale inuu qafuur yahay inuu yacni raxiim yahay inuu ra'uuf yahay inuu addoommadiisa jecel yahay inuu khayr la rabo kalsooni badan bay marka gelinaysaa sidaas daraaddeed rabbigaaga malaha aad ka malaysanayso wanaajiso wanaaji malaha ayb sidaasa waxaa ku imaanaysa xadiista nabiga sal lay waslam kama fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala xadiid lqudsi weeye ana cinda danni cabdii eh, ana cinda danni cabdii bi anigu waxaan ahay malaha adoonkayga agtiisaan ahay wuxuu doonaha iga malaysto wuxuu iga malaystuu igu leeyahay fi saxiixi muslimna waxaa ku sugan min xadiidi jaabir laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu billaahi dan midkiin yuusan geeriyoonin ilaa isagoo malaha ilaahay uu ka malaysanayo wanaajinayo mooye khaasatan waxay yidhaahdaan ruuxu markuu caafimaad qaboo roon yahay waxaa la rabaa inuu isku wado malo wanaagsanna ilaahay ka malayso rajo qabo cabsidiisuna badan tahay laakiin markii geeridu timaado oo yani waxaweye xaaladiisu cuslaato marka waxaa la rabaa inuu rajaxo dhanka malaha wuxuu ilaahay ka malaysanayo tabaaraka wa wax wanaagsan dhankaa markaa inuu u badiyo macnaha ayb marka ilaahay mala ka balayn facmal calaa wajalin waa markaad dadaalaysa waay haddaadan dalaalaynin oo waajibkii lagu diray aadan samaynaynin xumaantii lagaa reebay aadan daynaynin wax iska qasanayso galabgalab tahay markaasoo kaleeto haddana malo wanaagsan ilaahay ka malayso maya taasi waxa weeye almnu min makr illaahi wa ah. ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisood aaminka noqotay wa ayb yani waxa mid kale leeyahay malaha wanaajiso waa ruuxa dadaalaya wa ah, malaha wanaajiso haddana cabsidayayna kaa maqnaani kaa madhaan facmal calaa wajalin cabsi korkeeda ku camal fal wadab daa'im camalkaa ilaa ajali ilaa ajashu ka imaanayso ilaa ajasha wakhtigeeda aad ka gaadhayso wacsil fogee can illaahi suu'adanni malaaxun watuhami iyo tuhmooyinka lisharci fanqad wasallim lilqadaa'i walaa tukhasimanna bihi kalmulxidi alkhasimi lisharci fanqad sharciga ilaahay u hogaansan lisharci sharciga fanqad u hogaansan wasallim ya yacni nabadgeli sallim u hoggaansan lilqadaa'i ilaahay qadihiisa walaa tukhaasimanna hana doodino ha murmin bihi qadah kalmulxidi sida diinlaawahoo kale alkhasimi ee dooda badan sidii mulxid diinlaawo muran badanoo kale ilaahay qadihiisa ha ku murmin ayb wuxuu ku leeyahay sharciga ilaahay u hoggaansan warka wuxuu ku idil yahay ilaahay wuxuu soo dajiyay yani hogaanka u dhiibo isdhiib ah, hogaansan amar qaado muxuu ahay ama ha qadhaadhaato ama ha macaanaato ah, ama dhib ha kugu ahaato ama yaysan kugu ahaan wixii ilaahay ku amray qaado sharciga wixii ku yimid u hogaansan saas wey yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa ah, islaamnimada gal gala idinkoo idil kaafa ah, maxaa laga wadaa yani ilaahay wuxuu diidan yahay addoonku inuu qaybna ka islaamo qaybna uu bannaanka joogo adigii baa laga hadlayaa noloshaadoo dhan islaami soo maa qalbigaaga islaami xubnahaaga islaami gurigaaga islaami dhaqaalahaaga islaami siyaasadaada islaami soomaalit kulli wada islaam noqo hogaansana ilaahay u hoggaansan noqo idkhuluu fi silmi kaafa maxaa la diidan yahay in noloshaada qaybo ka mida aada bannaanka ku haysato ama aada qawaaniin kale iyo nidaamyo kaleeto aad raacdo qaybna aad tidhaahdo hogaansan aan ahay lanna waa taa waadiida alle tabaaraka wa tacaala wasallim lilqadaa ilaahay qadihiisa tabaaraka wa tacaala u dhib yacni arrintaada u dhib waxaa laga wadaa bimacnaa nabadgeli oo ogolow oo u oo ha faragelinin alqadaa wax way baasaan taan soo marnayoo sirullaahi fi lkown waay ilaahay tabaaraka wa tacaala sirtiisa kownkan waa qadihiisa iyo qadarkiisa waay marar badan ma fahmi kartid marar badan waxbaa kaa qarsoomi kara sidaas daraaddeed muran ha ka geline sideeda ku nabadgeli sidaa ku qaado duuduub ku masalada alqadaa waalqadar waa masaisha ugu khatarsan oo firaqdu ku lumeen bay ka mid tahay qolo xagga maray midigta fog bidixda fog qolo gadaal u dhacay qolo hor maray oo muxuu ahaay xadgudub sameeyey ahlu sunnaha ayaa ilaahay wuxuu waafajiyey iyo madhabkii salafka culimada raacday inay nusuusta ku soo aroortay uruuriyaan macno saxana ka soo saaraan qoliyaha kaleo dhan way ku lumeen sidaas daraaddeed meesha iyadaa waa meel lagu baaba'aye ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa sallim ah, soomaaret muranna ha ka gelin sida diinlaawaha muranka badan oo kale say muranka uga galaan falaasifada iyo mutakallimiinta iyo malaaxidadu siday muranka u galaan adiga muranka ha gelin ah, seebuu ilaahay addoonkan intuu muxuu ahay xumaantuu samaynayo u qadaray oo isagu u qoray oo doonidiisa ku dhacay haddana seebuu ugu cadaabayaa ah. addoonkii waaba qasban yahay bay ku leeyihin wax ilaahay ku qasbay haddana seebuu ugu cadaabaya waaba dulmi eh. soomaali marka laba mid haddaad fahmi karto say culimmadu u taqriiriyeen u fahmi kartana ahlan wasahlan haddaad fahmi weydo oo maskaxdaadu qaadi weydana icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lahu wixii laguu diray samee waxa aad fahmi weydayna ka gaabso muran iyo qajashacna hagelin soo ma haddaadse tidhaahdo muxuu ahaayey waan kasal sal gaadhayaa adoon gaari karaynin waa meel lagu lumayo dad badan baa meeshaasi diintooda ku luntay ayb walaa tukhaasimanna bihi kalmulxidi alkhasimi sida diinla'waha muranka badan oo kale sidiisoo kale ha murmi ayb leanna waxa weeye sideedaba muranka ma fiicno diinta dhexdeeda muranka iyo qajsacda khaasatan marka baatil yani loo loo nusraynayo ma fiicna yaqiin iyo waxaa la rabaa tasliim eh, iyo iimaan saasaa la rabaa nabigeenu sal lla lay slam xadiidka abu umama wuxuu leeyahay nebigu sal lla lay slam maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal ma jirto ummad hanuunsanayd oo hanuunkii ilaahay siiyey ka lumay ilaa waxaa loogu bedelaa muran ah, haddaad aragto un ummad murmayso qajaclaynaysa bimacnaa hanuunkii baa ka maqan somaart markaasoo wuxuu akhriyey nabigu sal lla lay wasalam maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun quraysh ayb axmed iyo tirmidia soo saaray waa xadiis sugan waay saas daraaddeed baa culimada selafku ridwaan ullaahi alayhim muranka iyo qashacda diinta dhexdeeda bay ka digi jireen oo alkhusuumatu fi ddiini waxay dhihi jireen alkhusuumatu fi ddiini bidca muranka murankaa laba ah muran xaq loogu nusraynayo wajaadilhum bilatii hiya axsan waay usluubkiisiina wata iyo muran qajajaco ama baatil loogu nusraynayo ama aan xaq iyo natiijo fiicanba ka dhalanayn markaana waa khusuumada iyo muranka la diiday wabilmaqaadiiri kun cabdan limaalikihi wa caabidan mukhlisan fii sharcihi alqiyami wabilmaqaadiiri ilaahay waxyaaluhu qadaray kun waxaad ahaataa cabdan addoon ahow limaalikihi yani kii iska lahaa allaha iska leh u noqo wa caabidan mid caabudo noqo mukhlisan oo u saafi yeela cibaadada fi sharcihi sharcigiisa dhexdiisa alqiyami ee toosnaa wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo ama uu tilmaamayaa laba masalo oo muhim ah ayb midda koobaadi waxa waaye markay timaaddo ilaahay maqaadiirtiisa iyo waxyaaluhuu qoray wuxuu qoondeeyey wuxuu qorsheeyey halkaa markay arrintu joogto waxaad noqotaa addoon allaha iskale arrimaha isaga adigana kuleh addoon u hoggaansan noqo raalli ku noqo wuxuu kuu qadaray iyo wuxuu kuu qorsheeyey wuxuu kuu qoondeeyey addoon noqo addoon maxaa lagu yaqaanaa sayidkiisa inuu hoggaansamo soo maaha raalli ku noqdo sidaa ku jeclaado saas daraaddeed maqaadiirta waxaad noqotaa addoon noqo maaliga addoon noqo cabdan noqo ayb lianna ilaahay si tabaaraka wa tacaala wax walba horuu u qoray ayb yani waxa weeye ina awala maa khalaqa allahu alqalam faqaala lahu uktub waa kaan soo marnay maxaan qoraa buu yidhi uktub maqaadiira kulli shay xataa taquuma asaaca ayb yani ninka la yidhaahdo yani cubaadat bnu saamit ayaa wiilu dhalay baa wuxuu ku uhi bunaya inaka lan tajida طacma xaqiiqati اliimaan xata taclama ana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka wiilkaygiiow iimaanka xaqiiqadiisa macaankiisa heli maysid ilaa aada ogaato wixii ku asiibaa oo kugu dhacay marna inuusan ku gafeen marna kuma garab mareen wixii ku garab marayna marna kuguma dhaceen ilaa aada mabda'a caqiidaysood rumayso iimaanka macaankiisa heli maysid markaasuu wuxuu ku yidhi daliil buu u keenay rasuulkii ilaahay baan maqlay buu yidhi nebi moxamed sal lla ly wasalam wiilkiisu u sheegaya oo odhanaya ilaahay wixii ugu horreeyey uu abuuray qalinkuu ahaa kadibna wuxuu ku yidhi qor wuxuu ku yidhi rabbiyow maxaan qoraa wuxuu ku yidhi qor shay kasta maqaadiirtiisa qor ilaa qiyaamadu ka imaanayso markaasaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiow rasuulka ilaahay baan maqlay sal ly waslam oo dhahaya man maata calaa ghayri haada falaysa minii sidaa si aan ahayn ruuxii ku dhinta iga mid ma aha buu nebigu sal ley wasalam caqiidadaas waxaan ahayn ruuxii ku geeriyooda igama tirsana ayuu nebigu yuri sal ley wasalam ayb marka wabilmaqaadiiri kun cabdan limaalikihi shadriga dambe shadriga dambe wuxuu ku tilmaamay yacni wax weeyaan markay noqoto inaad ilaahay caabudana cibaado khaalis ah sharcigiisa ku caabud meeshaa waxay yidhahdaan culimmadu laba arrimood buu tilmaamayaa laba arrimood ayuu tilmaamayaa arrinta koowaadi waxa weeye maqaadiirta ilaahay iyo waxa ilaahay qadaray tabaaraka wa tacaala siduu addoonku ula dhaqmi lahaa oo inuu u hoggaansamaa ah, talabaadna waxa wey waa cibaadadii ilaahay tabaaraka wa tacaala oo inuu ikhlaas ku caabudo sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaalana uu ku caabudo hadyigii nabiga sal ly waslam uu maro waa wa bilmaqaadiiri kun waxaad ahaataa bisababi almaqaadiiri kun ahow cabdan addoon noqo limaalikihi halkaasi waxa weeye waa rububiyadii waay arububiya ah, ayb wa caabidan ahow mid caabuda mukhlisan oo u khaalis yeelaya ilaahay cibaadada u qaalis yeelaya fii sharcihi sharcigiisa dhexdiisa alqiyami ee toosnaa taana waa uluuhiyadii waa ta horena waa rububiya tan dambena waa uluhiya waay oo waa cibaadadii wey manaa ayb iyaahu facbud wa iyaahu istacin fabidaa tasil ilayhi wa wailaa xurta fi ulami iyaahu isaga keligii facbud caabud wa iyaahu isaga keligiina istacin kaalmo weydiiso fabidaa kaas dartii iyo sababtii baa tasiil ku gaadhi ilayhi isage wa ilaa haddaad yeeli weydo xurta waad wareeri oo waad yacni waxa weeye sarqaami fi dulami mugdiyada dhexdoodaad ku wareeri ah, ayb wuxuu ku leeyahay iyaaka iyaahu facbud wa iyaahu istacin wuxuu tilmaamayaa ya suurat اlfaatixa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isaga keligii caabud keligiina kaalmo weydiiso ayb cibaadadii iyo isticaanadii buu kulmiyey labadu waa cibaado laakiin midda horeo caabudidda ah waa qaayadii isticaanaduna waa wasiiladii soo ma alla caabud laakiin inaad ilaahay caabuddo ma keeni kartid haddaan ilaahay kuu kaalmayn soo maa dadaal la imow laakiin haddana waxaad ogaataa dadaalka haddaan ilaahay kugu kaalmaynin ma keeni kartid ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah sidaas daraaddeed ayaa labadaa qodob ee uu sheekhu isu keenay aayadda qur-aanka ee suuratulfaatixana ilaahay uu ku kulmiyey oo isticaanada iyo cibaadada labada ah labadaa iyada ah midna waxa waxay ku timaadaa taxqiiqu qowli laa ilaaha ila allah midna waxay ku timaadaa taxqiiqu laa xawla walaa quwata ila billah saas way macnaha yacni laa ilaaha ila allah markaad xaqiijinayso wa iyaahu facbud waay ama iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin markaad xaqiijinaysana waa laa xawla walaa quwata ila billah addoonku inuu ka tajarudo oo meel iska dhigo awooduu isagu leeyahay xeelad uu leeyahay ya ilaahayga tabaaraka wa tacaala wax walba gacanta ku haya inuu weydiisto oo tala saarto ayb haddaad labadaa yeeli weydo xurta fi buu ku yidhi ah. yani badweynta mugdiyadeedaad markaa ku wareeri ah, ayb yani wareer baa markaa ku geliyo diintaa kaa wareeri waay yani caqaa'idda faasidka iyo amwaajan afkaartan yani waxawey faraha badan mugdigaasaad ku dhex waalanay haddaad labadaa cuskan weydo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin saas daraaddeed ba xadiidkii saxiix muslim waxaa ku yimid markuu adoonku yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alla muxuu dhahayaa haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al taasi aniga addoonkayga naga dhexaysaa buu alle leeyahy tabaaraka wa tacaala inuu keligay i caabudo keligayna kaalmo i weydiisto laanna cid kaloo waxbiin karta ma jirto ayb iyaahu isaga keligii facbud caabud wa iyaahu isaga keligii istacin kaalmo weydiiso waxaa cajiib ah sheekhu wuxuu ku keenay usluubkii qur-aanka laftiisiibuu ku keenay oo qur-aanku yani damiirkii mafcuulka buu hormariyey xasri buu faa'iidaynayaa iyaahu keligii saas way macnaa kaas dartii iyo sababtiibaa tasil waxaad ku gaari ilayhi alle xaggiisaad ku gaadhi wailaa haddaad yeeli waydana xurta waad wereeri fi dulami mugdiyada dhexeedaad ku wereeraysaa ayb wahud bilasbaabi wastawhib musabibaha wahiq bihi duunaha tuflix walaa tudami wakhud qaado bilasbaabi asbaabta qaado wastawhib hibayn weydiiso musabibahaa asbaabta allihii sababeeyey inuu kuu hibeeyo weydiiso wahiq ku kalsoonow bihi isaga duunahaa asbaabta sokadeedna isaga ku kalsoonow tuflix waad liibaaniye walam tudamii laguna dulmin maayo laguna dulmin maayo soomaydnaan soo marin markuu ka hadlahayey ee majallaadka xunxun iska jir markuu ina lahaa waxyaaluhu ku eedeeyay waxaa ka mid ahayd yah waxaa ka mid ahayd inuu yidhi in ay asbaabta asbaabta keliya inay dadka ku xidhaan allihii asbaabta keenayna inay ka gooyaan soo soo sheegin sida saxdii maxay tahay marka sida saxdii waxa way asbaabta ilaahay jideeyey ee uu u jideeyey inay nataa'ij iyo musababaad ka dhasho asbaabta la imo oo isticmaal markaad dadaalkii la timaaddood asbaabta la timaaddo haddana asbaabtaasi natiijadeedii inaad ku gaadho ilaahay u daa u tala saaro ku kalsoonow waka sidaas way macnaha ayib laakiin asbaabta keligeed ha cuskanin allihii asbaabta sababeeyey oo sabab ka dhigay oo asbaabta abuuray intaad ka jeesato asbaabta keliyata yaa asbaabta keliya waxa moodin laanna wax weeyaan waatay culimmadu yidhaahdaan asbaabta keliyoo la ictimaadana waa shirki in asbaabta laga tagana waa qadxun fi sharci in asbaabtii laga tago oo la cadilana waa sharcigii oo yacni wax wey la dhaleecayna waa meel kaga dhac sida saxda ah wax weeyaan waa in asbaabtiina lala yimaado ilaahayna la tala saarto ayib asbaabtaasi am noqoto asbaabta sharciga ah oo aakhare lagu gaadhayo ya acmaashani waa asbaab soo maaha salaadahani waa asbaab maxay asbaab u yihiin waxay sabaab ilaahay ridihiisa inaad janno ku gasho cadaab kaga badbaado soo marka waa asbaab ayb ama asbaabtu asbaab adduunyo ha noqoto alasbaab اdunyawiya oo midda lagu raadsanayo macaashkaaga risiqaaga biilkaaga caruurta ku raadsanayso caafimaadka ku raadsanayso waa asbaab marka asbaabta la imow asbaabta ha ka tegin ayb asbaabta labada markaad asbaabta khud asbaabi qaado wastawhib musabibahaa allaha sababeeyee abuurayna hibo weydiisa inuu ku hibeeyo natiijada ilaan isagaa bixiyo soo maa ayib kaalmayso waa isaga kaalmayso ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah nebigu sal lla lay wasalam waa kii ku yidhi eh, muxuu ahaaye ninkii eh, eh, neefka geela ah acqilhaa yah watawakal cala allah neefka dabar kadib ilaahay tala saaro haddaad xadhigga ka sii dayso tidhahdo hashayda ilahay baa ii ilaalinaya ya sababtii baad ka tagtay soo maa dabar haddaad mooddo dabarkaa iyo xadhiggaa keliya inuu kuu ilaalinna sababkii baad markaa wax mooday soo maa keligii saas daraaddeed dabar ilaahayna u tala saaro dadaal ganacso orod xamaalo ilaahayna u tala saaro soo ilahay ma dhihin muxuu ahay shimbiraha markuu ka hadlay nebigu sal lla alay slam low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larasaqakum kamaa yarsuqu اطayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan shimbiruhu say ilaahay u tala saartaan buu nebigu sheegay sal lla alay slm say u tala saartaan way ka lahaan risiq bay raadsadaan somaad risiqii iyagoo soo helay bay galabtii iyagoo dheragsan soo noqdaan marka sababtii way la yimaadaan laakiin wax meel ma dhigtaan ilaahay bay ku kalsoon yihiin haddayba dadaalaan inay inuu siinahayo waxay u dadaaleen kalsoonida ay qabaan baa ilahay wax ku siinaya tawakalkii waay isticaanadii waay ilaahay bay kaalmaysan waana dadaalayaan tawakalka saxda kaa wa tawakulka shareecadu amaantay kaa isaga wa ayb saas daraaddeed baa suuratu yuusuf markii ilaahay ka hadlahayay nebiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ya wiilashiisa markuu diray muxuu ku yidhi laa tadulu min baabin waaxid hal irid magaalada ha ka gelina irido kale gedisan ka soo gala waxay leeyihiin wuxuu ka baqay caruur waxay ahayn qurquruxsan oo isku aabba ah muxuu ahaay marka in la ilaysto marka magaalada irido kale gedisan ka soo gala ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nebiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyihi salaatu wassalaam inuu ilaahayna tala saartay sababtiina waa la yimid isla markaana wuxuu u sheegay wiilashiisa arintu inay ilaahay ku xidhan tahay ilaahayna tala saartay marka alla wuxuu ku tilmaamay inuu cilmi siiyey leanna wax weye inaad sababtana la timaaddo ilaahayna u tala saarato haadaa huwa caynulcilmi tawakulku kaa isagaa wa haddaad sababta ka tagtana sax maaha haddaad sababta keligeed wax moodana sax dadkuna waa saddexdaas wa wakhud qaado bilasbaabi qaado wastawhib musabibahaa wastawhib hibayn weydiiso musabibaha allaha sababeeyee abuuray weydiiso inuu natiijada ku hibeeyo wahiq bihi isaga ku kalsoonow duunahaa asbaabta sokadeed asbaabta ka sokow ilaahaygay sababta ka dhigay ku kalsoonow tuflix waad liibaaniye walam tudami laguna dulmin maayo yaa ilaahay marna ku dulmin maayo tabaaraka wa tacaala saas way wahiq bihi ilaahay ku kalsoonow waay ayb xataa kalsoonida aada naftaada ku qabto ha ka badnaato kalsoonida aada rabbigaa ku qabto rabbigaa ku kalsoonow kalsooni ka badan midaad naftaada ku kalsoonta midda aad dadaalkaaga ku kalsoonta midda aad cilmigaaga iyo caqligaaga ku kalsoonta leanna kulligood wax ma hayaan soo maa haddaan ilaahay asbaab ka dhigin waxba ma keeni karaan oo imisaa caqli badanoo caqligoodu meel ka tuuray imisaa muxuu ahaaye dadaalaysoon dadaalkii waxba ku helaynin horaan usoo sharxnay masalada iyada ayb bisharci zin kula amrin maa hamamta bihi fain badaa saalixan aqdim walaa tajimi ayb bisharci sharciga zin ku miisaan kulla amrin arin kasta maa hamamta kulla amrin dheh bisharci sharciga bizin ku miisaan kulla amrin arrin kasta maa oo arrinuun ah hamamta bihi oo aad damacdo kulla amrin maa arrin kasta ama arrin uun wuxuu doonaya ha noqdee sharciga ku miisaan arrinkaasoo hamamta bihi aad damacday fa in badaa hadduu markaa muuqdo saalixan inuu yahay mid wanaagsan aqdim markaasi ku dhiiro yani samee ku soco walaa tajimi hana ka istaagin ama walaa tajimi cadho korkeed ha aamusin adoo ciil qaba ha aamusine horay u soco ayb waxaa laga keenay min wajama yajimu wajman wa wujuuman waa sukuut calaa hayd bay dhahaan asukuutu calaa hayd adoo ciil qaba inaad haddana aamusto adiga wuxuu ka wadaa yani wax weeyaan ha ka istaagina horay ugu soco waa halkaa wuxuu ka wadaa sheekhu ka hadlayaa wax weeye sharciga ilaahay wax kasta oo damacsan tahay inaad samayso oo aada rabto intaadan ku tilaabsanin sharciga ku miisaan miisaanka sharciga saar qur-aankiiyo sunnada saar markaad saarto hadday kuu soo baxdo marka in inbadaa hadday kuu soo baxdo shaygani inuu wanaagsan yaho sharcigu ogol yahay ku tilaabso markaa hadday kuu soo baxdo inuusan wanaagsanaynna mafhuumku muxuu yahay ka istaag markaa saas maanaa maxaa diidan yahay waxaa diidan yahay inaad intaad iska dabaalato ood waxaaga iska qasato oo danahaaga iska qabsato inaad markaa kadib tidhaahdo war waxaan aan sameeyey sharcigu muxuu ka qabaa horta ma khaldanahay mise waan saxsanahay say dadku hadda u badan yihiin wuu ganacsan wuu shaqaysan xooluu muxuu ahay samayn hadhow mar dambe wuxuu leeyahay sheekhow eedaqaad baan ka ganacsaday ya xoolo badanna waan ka sameeyey ma xalaal baa mise waa xaaraam oo intaada ku tilaabsanay soo inaad weydiiso saas waaye markaad shay hamido intaadan ku tilaabsanin miisaanka sharciga saar yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday wa warasuulihi waataquu llah ilaah iyo rasuulkiisa ha ka hormarinina qowl iyo ficil ha ka hormarinina intaad iska samaysatood ka hormarto dib ha usoo jalleecin waxaa la rabaa yacni waxaad ka dhigtaa waa kaan soo marnay ruuxii qur'aanka aanka kariimkaa hogaamiye ka dhigto uu hor socdo soo maaha jannaduu u horqaadi soo xadiiskii ma ahayn ruuxii gadaal mariyo oo uun muxuu ahay uu gadaal iska mariyana intuu kaxeeyuu naarta ku tuuraya marka shareecada gadaal ha iska marinine adugu gadaal ka mar adugu gadaal ka mar hamigaaga doonitaankaaga waxaad samaynayso waxaad damacsan tahay shareecadu waa inay miisaanka waa inay go-aanka iyadu yeelato bisharci sharciga zin ku miisaan kulla amrin maa amar kasta arrin kasta oo hamamta aad damacday bihi isaga fa in badaa hadduu markaad marka miisaanka saarto in badaa hadduu soo baxo badaa hadduu daahiro saalixan inuu yahay mid wanaagsan hadday marka soomba soo baxdo inuu yahay camalkan aad hamiday eed rabto mid wanaagsan inuu yahay markaa aqdim ku soco markaa samee walaa tajimi hana ka istaagin ama walaa tajimi ciil korkii ha aamusine oo hadaynine horay u soco weye shayga shareecada fasaxday markaasi macna oo kuu ogolaatay hada wabillahi towfiiq wasali allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem